رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين حباب يهي maa jaa'a wuxuu yimid fi salaati salaaddii ku yimid bayna alcishaa'ayni labada cisho dhexdooda la tukado labada cishe waa maqribka iyo cishaha dhexdooda in salaad sunnaa la tukado maaha salaaddii raatibada ahayd ee maqribka ka dambaysa masaajidkaad iska joogtaa inaad salaad iska waddo ilaa cishaha laga gaadhay iska tukato taasaa laga hadlaya can qataadata can anasin radi allahu canhu fii qowlihi tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yidhi kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun aayadaasuu fasiraya kaanuu waxay ahaayeen muminiintii waay qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mid ah maa yahjacuuna kuwa aan seexanin wax yaroo habeenka ka miday tukan jireen bay noqoni markaa ama kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuuna intay seexdaan ah, wax yaroo habeenka ka mida ayay ahayd intay seexan jireen tafsiirkaana waxaa soo baxaya inta badan bay soo jeedi jireen haddii aad maa naafiye ka dhigtana waxay noqonaysaa in yar bay soo jeedi jireen oo cibaadaysan jireen aayaddaasuu marka anas fasiraya qaala anas wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna kuwa tukada fii maa bayna almaqribi waalcisha inta maqhribkiiyo cishaha u dhaxaysa bay saxaabadu tukan jireen markaasaa aayaddan ilaahay soo dejiyey kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun waxay ka hadlaysaa maqhribkiiyo cishaha dhexdooda in la tukado salaad sunnaa layska tukado wakadalika sidaasoo kale tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici iyaduna sidaasoo kale ahaatay saamidin qore yani tatajaafa sidaasoo kaleu anas ku fasiray aayaddan kale oo ah tatajaafa waxaa fogaanaysa ama durkaysa junuubuhum mu'miniinta dhinacyahoodu waxay ka durkaysaa can ilmadaajici meelihii ay jiiftay yacni sariirtii ama gooshii ay ku jiifeen bay dhinacoodu ka kacayaa oo ka fogaanayaa oo salaad bay isu taagayaan rawahu abu baa wariyey marka labadaa aayadoodba anas wuxuu ku fasiray in laga wado salaada u dhaxaysa maqribka iyo cishaha dhexooda salaadahay saxaabadu tukan jireen bay labada aayadoodba ka hadlayaan buuri rawahu abu baa wariyey xadiidkaasi wuxuu leeyahay ama aharkaasi anas sheekh albani wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti muslim tirmidi baa isagoo kale soo saaray dariiq kalena wuu ka saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey xaakim calaa shartihima kadali dahabina waa ku waafaqay wuxuuna tilmaamayaa in labada aayadoodba ay ka hadlayaan salaada bayn alcishaa'inka oo meeshaas sunno la tukan karo uu ku jiro laakiin aayadda a tatajaafa junuubuhum cani lmadaajici tafsiirka anas waxay kaga fiican tahay xadiid marfuuc oo xadiidu mucaad ibnu jabal oo cinda ahli sunan wa axmed fii musnadihi ku yimid oo uu yidhi nebiga sal lla alay wasalam yaa rasuula allah dullanii calaa camalin yudkhilnu ljanna xadiidkaad garanaysaan ee nebigu sal lla lay slam khisaal fara badan u sheegay kadibna uu yidhi wasalaatu alrajuli fii jawfi alleyl uma qara'a tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic yani nebigu sal lla lay waslam wuxuu ammaanay salaada ruuxu uu tukanayo habeenka dhexdiisa uu tukanayo markaasuu wuxuu akhriyey nebigu aayadda tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic muxuu u deliishaday marka salaada habeenkii loo soo kaco aayadda lafdigeeduna sidaasaa ka muuqdo dad intay seexdeen gogoshii ka kacay baa ka muuqata soo ma tatajaafa junuubuhum sida maqhribka ka horna lama seexo waxaan ilaa maqhribkii cishaha dhexdooda uma badan in la seexo inkastoo marmarka qaarkood nebigu sal lay waslam intuu salaada daahiyo ay saxaabadu dhinaca dhulka dhigi jireen oo marmarka qaarkood xataa masaajidka dhexdiisa ay qaar ku khuurin jireen waan soo marnay sooma laakiin uma badno dadku inay seexdaan xilligaa isaga ayib adiga waxa weeye waa yacni eh, anas iyo rag kaleetaa tafsiirkaa qabay aayadahan inay ka hadlayaan xilligaana inay saxaabadu tukan jireen bay an xudayfata radi allahu canhu qaala wuxuu idhi sallaytu waan tukaday maca anabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam nabiga la jirankiisaan tukaday almaqriba salaada maqhrib falamaa goortii qadaa uu dhammaystay alsalaata salaadii markuu dhammeeyey salaaddii maqhrib wey oo uu ka baxay ayuu qaama istaagay yusallii isagoo tukanaya falam yazal kamuusan zuulin yusallii inuu tukanayo xataa sallaa ilaa uu tukaday alcishaaa cishihii ilaa uu tukaday maqribkii ilaa ceshihii buu nebigu salaad waday oo saa ku tukanay uma kadibna kharaja nebigu waa baxay sal lay slm ceshihii markuu tukaday waa baxay oo gurigiisuu aaday rawahu axmed baa wariyey watirmidi ayb alimaamu tirmidi xadiidka wuu soo saaray laakiin bilaa sanad hadda ilaaqan ah watirmidi waxaa laga fahmi karaa inuu tirmidi ku keenay sida axaadiistaba caadada u ah isagoo sanadkiisa wata laakiin bilaa sanad buu keenay weliba siiqatu tamriido ruwiya can xudayfa saasuu ku keenay xadiidka waxaa kaloo soo saaray alimaam الnasa'i fi اlkubra ibnu khusayma ibni xibbaan iyo xaakim ibn abi shayba sanadkiisuna waa saxiix ayb labada xadiid aharka anas iyo xadiidkan xudayfaba waxay inoo faa'iideeyeen ciddii rabta in ay salaada cishaha salaada maqhribka ilaa cishaha muddada wakhtigaa u dhaxeeya inuu salaad tukan karo oo intuu yani tukado oo ka baxo oo tukado oo ka baxo ilaa cishaha uu wadi karay ayb taasina inay mashruuc tahay ayay axaadiistaasi tilmaamaysa baabu maa jaaa wx yimid baabu yaha fii qiyaami اlleyli habeenka istaagiisa wxii ku yimid taa hore waxay ahayd taraawiixdii taa horen soo marnay salaatu taraawiix oo waxaan soo sheegnay bayna salaati اlleyl wa salaati taraawiix cumuumun wa khusuus farqigu udhaxay saas wey salaatu taraawiix waa nooc salaatuleylka ka mida waa qayb salaatuleylka ka mida waxaana nidhi waa salaada habeenkii la tukado laakiin si jamaaciya wada jirana loo tukado ramadaankana khaas ku ah markaasay taraawiix noqonaysa salaatuleylna maxay tahay ayaduna way soo geli xilliyada kale salaadaha la tukadee cishaha wixii ka dambeeya ilaa waagu intuu ka baryayo salaadaha la tukadoo dhan baa salaatuleyl la yidhaha ayb can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi su'ila waa la weydiiyey rasuululahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey ayu salaati salaateebaa afdalu ugu fadli badan bacda almaktuubati salaada waajibkaa kadib salaadaha sunnadaa waajibka marka laga yimaado salaadaha sunnadaa teebaa ugu fadli badan qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam alsalaatu ayaa ugu fadli badan salaad oo fii jawfi alleyli habeenka dhexdiisa la tukado habeenka dhexdiisa salaada la tukadaa ugu fadli badan qiila waxaa yidhi fa ayu siyaami soonkeebaa afdalu ugu fadli badan bacda ramadaana ramadaan kadib ramadaanka waajibka marka laga tago soon sunnaa kee ugu fadli badan qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam shahrullaahi almuxaram bisha alle ee muxaram bisha muxaram waa bisha sanadku ka bilowda ee innaga aan idhaahno aanse ka dhahno waay sanadka carabiga bishuu ka bilowdan annaga aan sekada u naqaano bishaa nebigu sal lay wasalam badankeed wuu soomi jiray saasmanbisha ugu fadli badan rawahu ljamaacatu baa warisay ila lbukhaariyo bukhaari mooye walibni maajah waxaa u sugnaaday walibni maajah ibni maajah waxaa u sugnaaday minhu xadiidka xaggiisa uga sugnaaday ama minhu xadiidka xaaluu ka mid yahay fadlu sawmi sawmka fadligiisa faqad oo keliya muxuu ka wadaa xadiidka markay jamaacada hore warinayaan ayagu waxay labadaba way isla wariyeeno qaybta salaada ku saabsan iyo qaybta soonka ku saabsan laakiin ibnu maajah isagu wuxuu wariyey qaybtan dambe soonka ku saabsan keliyuu wariyey intaa hore muusan la warin macna ayb xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa salaada habeenku inay ugu fadli badan tahay salaadaha sunnada ah wixii waajib ka soo hadhay oo dhan oo sunno ku yimaada salaadda ugu fadli badan waa salaada habeenkii la tukada wa an camr bni cabasata annahu isagu samica wuxuu maqlay annabiya sal lay waslam oo yaquulu leh aqrabu maa yakuunu inta uu yahay marka uu ugu dhowaasho badan yahay alrabbu rabbi min alcabdi addoonka xaggiisa fii jawfi lleyli wey habeenka dhexdiisa alaakhiri ee dambe ah, aqrabu maa yakuunu rabbu rabbi inta uu yahay xilliguu ugu dhow yahay ama ugu dhowaansho badan yahay min alcabdi addoonka xaggiisa ugu dhowaansho badan yahay fii jawfi leyli waay yacni habeenka bartamihiisa ama dhexdiisa alaakhiri ee dambe jawfi leyli alaakhiri bimacnaa waa saddex meelood marka habeenka loo qaybiyo laba meelood ay tagto meelina laaban tahay ulu leyli alakhiir waay taasaa laga wadaa macna sida xadiiska la cadaynayso fain istadacta haddaad marka karto an takuuna inaad ahaato minman yadkuru llaha dadka ilaahay xusaya mid ka mid a ah, fii tilka asaacati wakhtigaa isaga ah fa kun ahaw xilligaa ilaahay uu addoommadiisa ugu dhowaansha badan yahay xilligaa haddaad noqon karto kuwa ilaahay xusaya noqo buuyi rawaahu tirmidi baa wariyey wa saxaxa wuuna saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey xaakim iyo sheekh albaani bal muslim iyo abu cawaana soo saaray isagoo intan ka dheer xadiidka ayb wuxuuna tilmaamayaa salaata leylka xilligay ugu fadli badan tahay horta markii cishaha la tukado ruuxu raatibada cishaha ka dambaysana uu tukado halkaa wixii ka bilowda salaatuleyl waa la tukan karaa wixii halkaa ka bilowda waa la tukan karaa witirkiisa ruux horuu israacsan karaa saan soo marnayba habeenka dhexdiisana waa la tukan karaa habeenka aakhirkiisana waa la tukan karaa ilaa aadaanka salaada subax ka dhacayo intaasaa wakhtiga salaatuleylka marka xadiidkii caysa nabiga waxay tihi markii la weydiiyey min kulli leyli qad awtara rasuulu sal lay slam habeenka dhammaantii nebigu waa witrin jiro salaatuleylka waa tukan jira ah, min awalihi wa awsatihi wa aakhirihi bilowga horena waa ka tukan jiray marmar marna habeenka dhexdiisu tukan jiray marna habeenka aakhirkiisu tukan jiray yacnii witirkiisi iyo salaatuleylkiisuna waxay ku ekayd ila saxar ilaa waagu ka baryay markii waabarka dee waa dhammaatay markaas ayib xilligaasay marka xadiiskani tilmaamayaa inay ugu fadli badan tahay uluثu leyli اlakhiir oo uu ka wado jawfu leyli اlaakhir saasuu ka wado waxaana xoojinaya xadiidkii mutawaatirka ahaa xadiidkii mutawaatirka ahaa ee nebigu sal ly slam uu yidhi yanzilu rabbuna ila الsamaaءi اddunyaa xiina yabqa uluثu leyli اlakhiir allah tabaaraka wa tacaala samadan sakuu u soo degaa markii habeenka ay ka laaban tahay saddex meelood meel ka mida samada sakuu imaanaya waa meesha xadiidkani ka cabiray aqrabu maa yakuunu rabbu min alcabdi xilliga rabbi uu addoonkiisa ugu dhow yahay buu ka cabiray markaasaa rabbi markuu samadan ka yimaado wuxuu leeyahay hal min saa'ilin fa ucطiya cid waxay weydiisanaysoon siiya ma jirta wahaakada hal min daacin fa ujiiba ciddii barido oon baryada ka aqbala ma jirta hal min mustakfirin fa akfira lah cid dembidhaaf i weydiisoon u dembidhaafa ma jira marka xilligaas uludka damba ah ayaa ugu fadli badan iriduhuna furan yihi waa xilligaas xilliga marka waxa weeye ciddii fadli rabta ama yani in yani la tukan karo xilli walba taa axaadiisteeda qaarna waan soo marna qaarna waan mari doonnaa insha allah taala ee waxaa laga hadlayaa xilligee sii fadli badan oo sii fiican wacan cabdillaahi bni camrin ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi inna axabba asiyaami soon midka loogu kalgacayl badan yahay ilallaahi alla xaggiisa siyaamu daawuuda nebi daawuud soonkiisii wa soon alla wuxuu ugu jecel yahay soonkii nebi daawuud wa axabba asalaati innada horey ku cadfantahay wa inna axabba asalaati salaad midda loogu kalgacayl badan yahay ilaallahi alla xaggiisa caza wajal salaatu daawuuda nebi daawuud salaadiisii waay oo seebay ahayd waay kaana wuxuu ahaa yanaamu mid seexda nisfa alleyl habeenka niskii wa yaquumu wuxuu istaagi jiray uluahu saddex meelood meel wa yanaamu wuu seexan jiray sudusahu lix meelood meel ayb say imaanaysaa nisfu lleyl waa taqriiban waa lix sac sooma uluka uu soo jeedi jirayna waa meeqa sac saddex meelood meel waa afar sac sooma laba sacna wuu jiifi jiray oo suduska waa laba sac sooma marka intee buu jiifi jira marka laysku daro ya siddeed sac afar saacna wuu soo jeedi jiray salaad taasuu ilahay ugu jecel yahay bimacnaa waxa weeye xilli fiicanna addoonku waa qaadanayaa hurdadiisi iyo nasiinadiisana waa qaadanaya amaa soonka wa kaana wuxuu ahaa yasuumu mid sooma yowman maalin wa yuftiru mid afura yowman maalinka xigana waa afuri jiray maalina waa soomi jiray maalina afuri soonkiisuna saasuu ahaa rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidi iyo tirmidi mooye soonkaana kaasaa ugu fadli badan oo dee fadligiisu wuxuu ka imaanayaa waa soon ayna naftu la qabsan karin gaajana lama qabsan karto muxuu ahay cuntana lama qabsan karto naftu haddii waxoogaa maalmo ah qaab loo daaya qaabkaasay la qabsataa marka dambe way barataa laakiin haddii labaad maalmuhu iska xigto maalinna la soomiyo maalinna cunto la siiyo maalin walba xaalad cusub bay ku jirtaa marka nin naftiisa ka adkaaday oo muquuniyey unbaa samayn kara ah, marka soonkaasaa ugu fadli badan soom qaababka loo soomo soonka sunnadaa laga hadlaya ayb rawaahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye fainahu inamaa rawaa wuu wariyey inahu tirmidi inamaa rawaa wuu un wariyey minhu xadiidka xaggiisa wuxuu ka wariyey fadla sawmi soonka fadligiisa faqad oo keliya salaada fadligeeda qaybta salaada ku saabsan tirmidi ma warinin jamaacada kalaa warisay laakiin isagu wuxuu la wadaagaa uun qaybtan dambe soonka ku saabsan intaasuu wariyey baa laga wadaa ayb marka ulu habeenkii inaad istaagto saddex meelood meel waa sida ugu fadli badan laakiin saddex meeloodkiibaa haddana sii kale fadli badan sooma inaad afar saacoo hore ka istaagto ama afar saacoo dhexdaa aad istaagto waxaa ka fadli badan inaad afar saacoo qaybta dambe aad istaagto dhankaa wakhtigana fadligu waa ka imaanaya ayb wa can caishata radiallahu canha annaha iyada su'ilad waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi kayfa sidee bay kaanad ahayd qiraa'atu nabiyi sal lay slam nabiga akhrintiisa bileyli habeenkii waxaa laga wadaa akaana yusiru bilqiraa'ati am yajhar qiraa'ada markuu tukanayo habeenkii salaatuleylka akhrinta ma kor buu u qaadi jiray mise hoos buu akhrin jiray su-aashu saasay ku saabsanta faqaalad waxay tidhi kulla daalika kaasoo dhan kaana wuxuu ahaa yafcalu mid sameeya kor u qaadidda iyo hoos udhigidda kulli waa samayn jiray rubamaa asara way sii caddaysay rubamaa asara inuu hoos u dhigtaa yaa dhici jirtay wa rubamaa jahara inuu kor u qaadana waa dhici jirtay waxaa dhici karta inuu kor u qaado mar marna hoos u ahriyo rawa hamsatu baa warisay wa saxaxahu tirmidiy tirmidi baa saxiixiyay ayib sheekh albaanina sidoo kale waa saxiixinaya bal muslim buu u tiirinaya muslim baa soo saaray buu leh kadalika waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi iyaguna way saxiixinayaan wuxuuna tilmaamayaa ruuxa salaadda habeenkii tukanaya qiraa'adiisa inuu kor u qaadi karo hoosna u dhigan karo oo axaadiis badan baa macnaha tilmaamaysa sida maalan xadiidka ahlu sunanku ay soo saareen can nuqbat bni caamir baa laga warinaya wuxuu nebigu uri sl ly waslam aljaahiru bilqur'aani kaljaahiri bisadaqa waalmusiru bilqur'aani kalmusiri bisadaqa ah, ruuxa qur'aanka kor u akhrinaya ruux sadaqadiisa si muuqatoo dadku arkayaan u bixiyay oo kaluu la mid yahy ruuxa qur-aanka hoos u akhrisanayana wuxuu la mid yahay ruux sadaqadiisa qariyo hoos miskiinka ka siiyey buu la mid yahay waa kee fadli badan ya midka hoose in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fa huwa khayru lakum laakiin xaalada waxaa jira ay fadli badan tahay inaad muujiso waa markay maslaxa raajixa ku jirto oo maalan dad kugu dayanayaanoo lagu raaci rabo marka aad noqonayso man sanna sunnatan xasana markaasoo kale jahrigaa fadli badan adiga waxa weeye nebigu sal lay waslam wuxuu soo maray cumar oo qiraa'ada kor u ahrinaya hoosu dhig buuhi waxyar hoosu dhig abubakar oo hoos isaguna u ahrinaya waxyar kor u qaad buuhi aayaddii ku timid fii aakhiri suurati اlisraa soo ma ahayn wabtaqi bayna dalika sabiila maxay maxay ka bilaabanaysa ya walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wاbtaqi bayna dalika sabiila walaa tajhar bisalaatika bimacnaa biqiraa'atika laga wada waa min baab min baab tacbiiri اlkulli wa iraadat اljuز'i wa wayna dhacdaa in qiraa'ada la cabiro salaadana laga wado ayb marka qiraa'adaada korna ha u qaadin hoosna ha u dhigine dhexdhexaad meel dhexraadi baa leeyahy jid dhexraadi adi kullu dalika waa mashruuc haddiise laakiin aad dad tashwiishinayso oo akhrintaada ay dad dhibayso ama dad baa hurda oo xaqule inay hurdaan ilan waxaad tukanaysa waa salaad sunna ah inaad dadka ku qayladood hurdada ka kicisood mxuu ahay xaq ma lihid ama kuwaaba agtaada ku tukanayo qiraa'adaadu ay qasaysaayo tashwiishinaysa maya markaas xali markaan soo sheegnay masaajidda inay wakhtigii salafka jiri jirtay hal masjid hal wakhti inay jamaacaad kala gedisan salaada taraawiixda wada tukan jireen hal masjidna ku wada tukan jireen haddana ay mashruuc noqon karto ciddii kala tukanaysa ayna dhib lahayn waxaa sharti ah inayna qiraa'adoodu istashwiishinayn hadday qiraa'adaadu qasayso dad agtaada ku tukanaya waxaa markaa ku qabsanaya xadiidkii nebiga sal lay wasalam walaa yarfac bacdukum alqur'aana calaa bacdin qaarkiin qaarka kale yuusan qur-aanka kor ugu qaadin hoosu ahri xataa marmarka qaarkood bilmunaasaba waxaa dhacda salaad jahriya baad maalan imaamka la tukanaysaan ama salaad subax ama maqrib ama cishe waad soo daahday marka ragcaddii ugu dambaysaad kaga soo xidhateen soo ma ayib waad istaagteen dad badan baa istaagay dadkaa istaagay ragcadaha ka dhimanaa la imaanaya salaadduna ay jahriyo tahay qiraa'ada ma la jahrayaan ya maxaad samaysaan idinku waa la jahartaan soo maa markaasaa hal mar waxaa isku dhacaya qur-aankii kan qur-aan buu ahrinaya kana qur-aan buu ahrinaya kana qur-aan sax maaha markaasoo kaleeto tashwiishka ka dhalanaya waa in qiraa'ada hoos loo ahriyo walaa yajhar bacdukum alqur'aana calaa bacdin xaaladaasaa marka imaanaysa ayb marka haddii marka dad ay ku dhibaatoonayaan oo kale maya wabilmunaasaba bilmunaasaba salaada taraawiixda oo kale iyo tahajudka iyo salaadaha habeenkii la tukado mikrofoonada in bannaanka loo saaro oo dadkii guryihii ay jiifi waayaan sax maaha masaladaa in lagu baarurgo waa masalo muhim masaladu waa sunno waajibna ma ah dadku inay soo wada kacaan oo guryaha ka yimaadaanna laazim ah. dad baa jiran oo qaar baa xanuunsanaya oo qaar baa dumara oo qaar baa caruur ah haddii mikrofoonnadii masaajiddu intay isku wada dhacaan la jiifi waayeba te darar iyo dhib baan keennay waxaan dadku ku dhibaynana waa sunno sidaas daraaddeed masaajidda noocaas oo kale ah mikrofoonno gudaha uun dadku maqlayaan waa in la helo oo dadkaa dibadaha iyo dariska iyo dadkaa deganna aynan sawdka iyo dhawaqa ayna ku dhibaatoon masaladaasi maqaasida shareecada marka la fiiriyo waa sidaa leanna waxa weye waxaa imaanaysa waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati biqayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina qiraa'adaada dadka ha ku dhibin ama salaad waajiba tuka ama sunna tuka xilliyada jeeda okay laakiin xilliyadaas la seexanayo dadku hurdaan arrimaha noocaasoo kale waa in lagu baraaruga waay wacan caishata radiallah canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii qaama uu istaago min alleyli habeenka xaggiisa ayb ama habeenka qaar ka mida ah, iftataxa mid furfurta ayuu ahaa oo bilowda salaatahu salaadiisa wuxuu ku bilaaban jiray birakcatayni laba ragcadood khafiifatayni oo fudfudud rawaaxa wariya axmed wa muslim waad soo kacday waxaad rabtaa inaad salaatuleylkaagii tukato intaadan salaadda qiraa'ada dheer gelin laba ragcadoo u horrayso oo aad fudud oo dhag ka siiso ugu horraysiya ood akhrinta fududayso ayib wa abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goorti qaama uu istaago axadukum midkii min alleyli habeenka qaarkii falyaftatix ha furfurto salaatahu salaadiisa ha ku bilowdo ha ku furfurto birakcatayni laba ragcadood khafiifatayni oo fudfudud rawahu axmed baa wariyey wa muslim waa abu daawuud wacumuumuhu buu sheekhu yidhi fiqigiisii waytan istinbaat waay wa cumuumuhu xadiidkan caamnimadiisu xujatun waa xujo waxay xujo iyo daliil ku tahay fii tarki naqdi alwitri witirka burintiisa in laga tago naqdulwitri somayna soo marin yacni ruuxii gelinka hore soo witriyayoo soo kacay inuusan ragcad kaloo uu ku burinayo witirkiisii la imaanaynin baa xadiidkan cumuumkiisu faa'iidaynaya oo se xaggee laga faa'idaysanayaa habeenkii baad soo kacday muxuu ina yidhi habeenkii markaad soo kacday yaa laba ragcadood oo fudfudud tuko ninkii hal ragcad tukadoo tu horoo tagtay uu ka dabagaynahayo soo xadiidka ma khilaafin marka ah, saasuu marka ka hor imaanayaa qolyihii qabay ragcad witrigaagii naqdisa horta tuko kadibna salaadaadii labalaba u wado kadibna witrka dib keen qoladaasuu yuu ka horjeedaa buu leeyahay oo qoladii xujo u yahay naqdiga witirka aan qabin baabu salaati duxaa salaaddii barqinka ayuu baabu yahay salaaddii habeenka can abi hurrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi awsaanii wuxuu ii dardaarmay salaatu duxaa waa salaad iyadana la tukado oo sunno ah cala araajix oo la tukado waagu markuu baryo qoraxduna soo baxdo wax yarna ay kor u soo yaro kacdo qadra rumxin waran qiyaastiina ay dhulka kor uga soo kacdo xilligaasay bilaaban ilaa qoraxdu ay barhtamaha gaadho inta ka horaysa can abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxu uhi awsaanii wuxuu ii dardaarmay khaliilii saaxiibkaygii aan aad u jeclaa sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiguu ka wadaaye bialaatin saddex buu ii dardaarmay saddex arrimood buu ii dardaarmo iiga tegay maxay bisiyaami alaaati ayaamin buu ii dardaarmay saddex beri soonkood min kulli shahrin bil kasta inaan ka soomo bil kasta saddex beri ka soon buu ii dardaarmay ayb wa rakcatay adduxaa barqinka labadiisa ragcadoodna wuu ii dardaarmay wa an uutirana wuu ii dardaarmay inaan witirkayga tukado qabla an anaama intaana seexanay muttafaqun calayhi wa fii lafdin liaxmeda lafdi kale waxaa ku suganoo axmed iyo muslim ay leeyihiin wa rakcatay duxana wuu ii dardaarmay barqinka labadiisii ragcadood kulla yowmin maalin kasta maalin kasta inaan labadaa ragcood tukadana dardaaran buu igu siiya nebigu sal lay slam ujeeddadu waxa weeye waa rakcatay duxaa meeshaana waxaa ka muuqda inuu nebigu sal lay wasalam dardaaran khaasa abu hurayre ku siiyey labada ragcadood ee barqinkiiya inuu maalin walba la yimaado uusan ka tegin marka inay salaada barqinkii mashruuc tahay ayay xadiisku ku tusayaa culimmada badankoodna waxay qabaan salaadaasi waa sunno oo waa mustaxab dood baase ka jirta oo qolyaha waxay leeyihiin asalkeeduu mashruuc maaha qaarna waxay leeyihiin waa salaad loo jideeye sabab buu nebigu u tukan jiray ama safar buu ka yimid ama magaaluu qabsaday ama mxuu ahay dad buu waxbarhayaa sabab buu u tukan jiray laakiin biduuni sabab maya qolana waxayba ku tilmaameenba ibnu cumar iyo qolyale waaba bidcay dheheenba saan u tegi doona aan tilmaami doono macnaha cabdullahi ibnu cumar wuxuu yidhi bidcatun wa nicmat lbidca buui waa bidca buuhi laakiin waa bidca fiican yacni waxa weeyaan isaga iyo caaisha iyo ra'yi bay kala adiga almuhim warka murtidiisa salaadaasi waa sala sunna ayb caaisha waa la weydiiyey nebiga sal lay dhowr ra'yi bay ka leedahay dhowr xadiis baa ka soo arooray oo midba ay si ku jawaabtay qaar ka midana waa u tegi doonaa wacan abi darin radi allahu canhu can abi darin qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi rasuulku wuxuu yidhi yusbixu waxaa waabariista calaa kulli sulama xubin kasta korkeeda waxaa ku waabariista oo min axadikum midkiin xaggiisa ka ahaatay sadaqatun sadaqa kuwaa bariisata xubin kastood idinku leedihiin jidhka xubnihiisaa waxaa waabarkii ku laasimayo oo korka ka fuulaya sadaqo yusbixu waxaa waabariisanaya calaa kulli sulaama sulaamaadu waxa weeyaan waa meelaha ay lafaha jidhku iska galaan ee jidhka ku yaalla way manaa sulaamada midasa la ydha mana cidaamta yararka qaar baa ku tilmaamaya ayb xadiiska dambaana tilmaami doona insaanku xubnihiisa ama kala goysiyada jidhku in ay yihiin iyo lixdan xadiiska ka dambeeyaa tilmaami doona yusbixu calaa kulli sulama oo min axadikum ka ahaatee sadaqatun baa kuwaa bariisanaysa fa kullu tasbiixatin marka subxaana allaahi kasta sadaqatun waay subxaanallaahi markaad dhahdaba sadaqa waay wa kullu taxmiidatin alxamdu lilaahi oo kastana sadaqatun wa wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allahu oo dhanna sadaqatun wa tahliishu waa laa ilaha illa allah wa kullu takbiiratin allahu akbar kastana sadaqatun wa iyaduna wa amrun amrid bilmacruufi wanaagga aad dadka amarto ood khayrka u sheegtana sadaqatun waa sadaqo wa nahyun reebitaan canilmunkari xumaanta aad ka reebtana sadaqatun iyaduna waa sadaqo wa yujzii waxaa gudaya min dalika kaa xaggiisa kulli waxaa gudaya intaasoo dhan yani saddex boqol iyo lixdanka sadaqa ee lagugu yeelanayo subax kasta waxaaba ku filan oo gudaya rakcataani laba ragcadood oo yarkacuhumaa uu ruuxu tukanayo rukuucayo min adduxaa barqinka xaggiisa laba ragcadoodood barqinkii qac ka siiso baa intaasoo sadaqaa ku filan oo daboolaya rawa axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuud xadiiskani wuxuu daliilu yahay salaada barqinkii la tukado fadligeeda oo fadligeedu waxa weeyaan waxay u dhigantaa taqriiban oy ka siyaasan tahay yacni saddex boqol iyo lixdan sadaqo iyo ragcaddaasi ama labadaa ragcadoodii ayay u dhigmaan ama ka badan yihiin saas way maana marka fadiilada iyo ajirka ayuu xadiisku tilmaamaya waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa wax kastoo ruuxa muslimka uu ku kaco khayr ah waa sadaqo lanna marna waa nafci mutacadiya oo dadkiibuu anfacaya marna isagiibay naftiisa sadaqa ku tahay adaa isku sadaqaysanay subxaan allah markaa tidhaa sadaqa calaa min calaa nafsik sooma ila miisaankaagay aday kuu gelaysa wa can cabdillaahi bni buraydata can abiihi buraydata bni xusayb qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul sala allahu calayhi waaalih wasalam yaquulu leh fil insaani insaanka dhexdiisa waxaa ahaaday situuna wa alaaumia mifsalin yacni saddex boqol iyo lixdan kala goys ama xubnood fa calayhi korkiisa waxa ahaaday marka an yatasadaqa inuu sadaqaysto can kulli mifsalin kala goys kasta ama xibin kasta inuu ka sadaqeeyo minhaa xaggeeda sadaqatan sadaqa inuu ka sadaqeeyo ah, yacni waxaa laydinka rabaa saddex boqol iyo lixdan xubnood xubin walba inaad sadaqa ka bixisaan qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen faman yuu yahay aladii midka yutiiqu awoodi kara daalika arrinkaa yaa rasuula rasuulka ilaahi saddex boqol iyo lixdan sadaqo maalin kasta inuu bixiyo kaa nagee awoodi kara ah, biilkii baan laanahay iyo mxuu ahaay waxoogaagii yani la quudan lahaaye sadaqa intaa le xaggeen ka qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam annukhaacatu xaakada oo filmasjidi masaajidka dhexdiisa ahaatay taasoo tadfunuhaa aad aasayso ood asturayso carrada ku rogayso washayu shayga oo tunaxiihi aad ka durkinayso cani ariiqi jidka aad ka turkinayso shay jidka yaalloo dadka dhibaya ood ka durkiso dhalo qaado mooska caleentii baashiisa muxuu ahaaye qubkiisa qodaxa wax saasoo kalea ah jidka aad ka qadood ka durkisana waa sadaqo fain lam taqdir haddaadan karin xaaka aad aastana maada helin sadaqana maada helin jid waxaad ka durkisana ma jirto fain lam taqdir haddaadan karin fa ragcatay aduxa barqinka labadiisa ragcadood ayaa tujzi'u gudaysa canka xaggaaga iyadaa kaa kaafinaysa oo intaasoo dhan kaaga filan rawaw axmed baa wariyo abu daawuud kadalika waxaa soo saaray xadiidkaas ibnu khusayma ibni xibbaan laakiin qaybta nukhaacada ibni xibbaan kuma jirto bayhaqi baa shucabka sidoo kale ku wariyey xadiidka waxaa saxiixinaya ibnu xajar fii nataa'ij alafkaar sheekh albani iyo sheekh shucayb shucayb arnawt marka waa xadiis sugan wa kii horuuna la macnayoo la mid yahayo labada ragcadood ee barqinkii la tukanayo fadligooda ayuu tilmaamaya xadiidka wacan nucaym ibni hamaar can inabiyi sal lay waslam qaala wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi caza wajal waa xadiiulqudsi marka qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi caza wajalla yabna aadam ina aadamow salli lii aniga waxaad ii tukataa arbaca rakacaatin afar ragcadood min awali nahaari maalinta min wali nahaari maalinta bilowgeeda hore akfika waan kaa kaafinayaa aakhirahu maalinka gelinkiisa dambe gelinka dambe anaa kaaga filane laakiin gelinka hore afar ragcadood aniga dartay u tuko waxaa wariya xadiikaasi axmed baa wariyey waa abu daawuud ayb waxaa saxiixiyey waxaa taxsiiniyey horta tirmidi sheekh albani iyo sheekh shucayb alarnaudna way saxiixinayaan xadiidkan waxaa loo deliishan ama loo keenay fadliga salaada barqinkii waxaa kaloo uu daliilu yahay salaada axaadiistii horeo dhan waxay inoo sheegaysay salaada iyo barqinkii inay tahay laba ragcadood kanina wuxuu ku daray laba kalena waa lagu dari karaaga afar way ka sii fadli badan tahay markaa oo waxay kaa kaafinaysaa gelinka dambe oo dhan baa ilaahay kaaga kaafinaya ayb laakiin xadiidkan dood baa ku jirto salli lii arbaca rakacaatin afar ragcadood ii tuko min awali nahaari maalinta bilowgeeda kuma caddaa la leeyahay salaada duxada maalinka bilowgeeda waxaa soo gelaya labada ragcadood ee salaada fajar ka horeeya waxaa kaloo gelaya labadii ragcadood ee fajarka salaada subax ee waajibka ahbaa iyaguna geli kara kuwan duxaduna waa geli karaa marka xadiidku nas kuma aha waa ixtimaali karaa laakiin nas kuma aha salaatu duxa in laga wado ee waxaa dhici karta afartaa kale in laga wado oo ruuxii tukada labada ragcadood ee salaadda fajar ka horrey salaaddii fajarna tukaday kaa in laga wadana waaba suroobi kartaabay leeyihin culimmadu doodaasi waa jirta wa huwa xadiidkani litirmidiyi tirmidi buu u sugnaaday min xadiidi abi darrin wa abidarda labadaas saxaabi isagoo ka warinaya alimaamu shawkani caleyh raxmatullah fi nayl awtaar wuxuu leeyahay nusakhda muctamadkee saxiixa ah ee tirmidi sidaasay qorayaan oo min xadiidi abi darrin wa abidarda oo labadaba inuu ka wariyeyba markaas muuqanaysa ama ha iyagoo wada socda ha ka wada wariyo ama si kala gedisan hoga wariyo laakiin wuxuu leeyahay sida saxda ah waa in la yidhaahdo min xadiidi abi darrin aw abidarda kada adduxaa barqinkii arbaca rakacaatin afar ragcadood buu tukan jiray wayaziidu wuuna siyaadin jiray maa shaa allah wuxuu alla doona intuu alla doonana waa siyaadin jiro waa kordhin jiray oo afarta wuu ka siyaadin jiray rawaw axmed baa wariyey wa muslim wabnu maaja macnaheed waxa weeye muxuu ahaayey xadiidkaas wuxuu inoo sheegay duxada afar ragcadood way noqotaa wayna ka badan kartaa way ka badan kartaa laakiin markay badato intee bay gaadhi kartaa inooma sheegin laakiin nebigu afar buu tukan jiray marna intuu ilaahay doono ayuu ka siyaadin jiray afarta ayib xadiidkan caaisha taqriiban waxay tidhi oy sugtay inuu nebigu duxada tukan jiray mar kalena waxay tidhi oo muslim baa soo saaray waxaa la yidhi caaisho la weydiiyey hal kaana nebiyu sal lay slam yusalli duxaa caaishoy nebigu duxada ma tukan jira barqihii ma tukan jira markaasaa waxay tidhi laa ilaa an yajii'a min maqiibihi ma tukan jirin bay tihi inuu maqnaansho uu maqan yahay ka yimaada mooye oo safar ka yimaada mooye ma tukan jirin bay tihi ayb mar kalena caaisha waxay tidhi oo ay sugtay in nebigu sal lay waslam uu tukan jiray mar waxay ku xidhay imaanshihiisa caaisho marka riwaayaadkeedaa kala gedisan bay culimmada qaarkood iswaafajinayaan oo waxay leeyihiin markan ay leedahay nebigu afar buu tukan jiray markuu doonana waa ka siyaadin jiray waxaa dhici karta inayna iyadu arkin laakiin saxaabada kale ay ka warinayso oo riwaayat saxaaba can saxaaba inay tahay waa dhici karaysa marka ay leedahay nebigu sal ly waslam ma tukan jirinna waxay ka hadlaysaa inta iyada aragtideeda iyo cilmigeeda alimaam ibnu khusayma caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay nafyigu wuxuu ku saabsan yahay intay iyadu ogayd hadday iyadu ogaan weyday nebigoo tukanayana saxaabo kaleeto iyada la mida ah ama ka waaweyn baa ogaatay wayna dhacdaa marar fara badan oo cilmiga cid koobi kartaa iska yar kibaaru saxaaba wax ka qarsoomay oo cilmi ah ayaa saxaabada siqaartooda yaryarkooda qaar ka mida ay ogaan jireen marka saxaabada caaisha waxay anfinaysa waa cilmigeeda markan ay leedahay markuu safar ka yimaado unbuu tukan jirayna waa sax markuu safar ka yimaado muusan ku soo hormari jirin guriga ee wuxuu ku hormari jiray masaajidka markaasuu laba ragcadood tukan jiray markaa kadib buu xaafadiisa imaan jiray marka taas inay ka wadaa dhici karaysa adiga almuhim siyaabahaasaa laysu waafajiyaa caaisha hadalkeeda wacan ummihaani ummihaani binta abi aalib cali bn abi aalib ee walaalayhi can ummihaani annahu lamaa koorti kaana uu ahaaday caamulfatxati caamulfatxi dheh furashada sanadkeedii markay dhacday oo nebigu sal lay sl sanadkii sideedaad maka furtay wa ayaa atat way timid rasuulallahi baa u timid sal lay wasalam wa huwa nebigoo biaclaa makkata maka dhankeeda sare jira yani makaa waxay lahayd dhan sare iyo dhan kore oo loo kala yaqaano xagga saruu marka ka deganaa maka ayb way u timid waa ilmaadeer macnaha waa in adeertii faqaama markaasuu istaagay bay tihi rasuululahi sal lay waslam ilaa haslihi qabayskiisuu istaagay fasatarad markaasay asturtay calayhi korkiisa faatimatu ayaa asturtay nebigu waa qabaysanaya sal lay waslam markaasaa waxaa maro ku asturaysa gabadhiisa faatima uma kadibna ahada nebigu waa qaatay awbahu maradiisii buu qaatay markuu qabayskii dhammaystay faltaxafa bihi markaasuu isku soo marmaray ah, yani wuu soo xidha we macnaha uma kadibna sallaa wuxuu tukaday amaaniya rakacaatin sideed ragcadood subxata duxaa xaal ay yihiin barqinka sunnadiisii ah, barqinka salaadiisii ayay sideeddaa ragcadood ahaayeen bay leedahay muttafaqun calayhi ayb sideeddaa ragcadoodee nebigu uu tukaday maka markuu furtay ayaa waxaa laysku haystaa ma waxay ahayd salaadii barqinkii waana sida subxata duxa ku cad xadiiskanna waxaa lagu keenaa abwaabta salaada barqinka lagaga hadlayo salaada duxada lagaga hadlayo bacdu ahlilcilmina waxay qabaan salaadaa nebigu uu tukaday markuu ma ka furtay salaatu duxa ma ahayna salaatu salaatulfatxi baa la yidhahda oo waxay imaanaysaa markii dhul la qabsado oo muslimiintu ay dhul gaalada ka qabsadaan markaasay imaataayoo waa salaad xilligaa sunnaha qaar baa sidaa qabo salaada xilligaa nabigu uu tukanaya salaatulfatxi bay ahayd salaaduduxaba ma ahayd ayb xadiidkani laakiin wuxuu inoo tilmaamayaa nebigu sal lay waslam salaada barqinka inuu mar tukaday sideed ragcadood waana qadarka ugu badan ee nas sugan oo laysla ogol yahay inuu sugan yahay kusoo arooray waa wixii intaa ka badan axaadiista ku soo aroortay khilaaf baa ku jira maalan xadiiska tilmaamaya labi iyo tobanka ragcadood bacdufuqahaana ay qaateen waa xadiis sixadiisa laysku haysta waa asaaniid dowruu ku yimid kulli sanad aan daciif ahayn ma jiro maqaal ku jirin culimmada qaarkood marka mayna isku xoojininoo daciif bay ka soo qaadeen imaam ibnu xajar caleyh raxmatullah iyo qaar ka midana xaafidka iyo qolo kale culimmada waxay leeyihiin axaadiista labiiyo tobanka ragcadood sugaysaay mid walba goonidiisa daciif ha u ahaado laakiin markii ay laysku daro way isxoojinaysaa saas daraaddeed xasan buu noqonaya ibni xajar halkaasuu marayaa iyo rag kaloo la mida ah. marka waxay leeyihiin labiyo tobanka ragcadood way sugan yihin waxay ku sugan tahay masaladaasi adigoo ay ku xidhan tahay xadiidkaas sugnaantiisaoo laysku khilaafsan yahay laakiin sideedda ragcadood baa wax u badan la hayaa ayb oo xadiiskan ku sugan kaas laysku khilaafsan yahay mooye adiga ee fuqahadu salaada duxada inay laba ragcadood u yar tahay waa laysla ogolyahay laakiin maxaa u badan qaar waxay leeyihin labiiyo toban ragcadood baa u badan lagama siyaadin karo qaarna waxay leeyihin sideeddaa u badan qaarna waxay leeyihiin war xadba ma leh xadba ma leh oo ciddii tidhaahda sidii salaatuleylka markaan ka soo hadlayno kale saraawiixda ka soo hadlaynay xad go'an oo nebigu u sameeyo oon laga kordhin karin male habay dheh raggaa waxaa ka mid a ah alimaam ibnu jariir altabari abu jacfar iyo xulaymi iyo rooyaani oo shaaficiyada ka mida ah. waxay leeyihiin laa xadda liakariha maxaa yeele nebigu xad uma samayn waa salaad furan intaa doonta tuko bay leeyihin manaa adiga waa laisku khilaafsan yahay tirada yani sideed iyo wixii ka hooseeya labiyo toban wixii ka koreeyo qaar sii fasaxayaan waa kuka weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday canhaa caaisha xaaluu ka warinayo canhaa ummuhaani dheh xaal ummuhaani ka warinaya ana nabiya sal allahu alayh waalih wasalam sallaa wuu tukaday yowmaalfatxi maalintii maka uu furtay subxata duxa ayuu tukaday barqinka sunnadiisa iyo salaadiisa amaaniya rakcaatin ayuu tukaday yusallimu xaaluu salaamo naqsanayo bayna kulli rakcatayni laba ragcadood dhexdoodaba uu salaamo naqsanayo markuu laba ragcadood tukadaba wuu ka baxayaa markaasuu laba kale isu taagaya ayb siyaadada xadiiska wata ee riwaayadan abi daawuud ah sanadkeedu waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo ciyaad ibnu cabdillaahi oo layin ah khaasatan ziyaadada a yusallimu min kulli rakcatayn laba ragcadoodoo kasta wuu ka baxayay salaada siyaadadaa isagaa la gooni noqday saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay yani sheikh اlalbani caleyh raxmat ullah ziyaadadaasi waa ziyaada munkara ayb maxaa yeele xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray isagoon ziyaadadaa wadan nin isaga ka xoog badan baana ku khilaafay nin isaga ka xoog badan ayaa ku khilaafay sidaas daraaddeed ziyaadadaasi ma sugna oo waa daciifa ayb wacan zayd bni arqamin qaala wuxuu uhi kharaja wuu baxay annabiyu sal اllahu alayh waalih wasalam cala ahli quba reer quba ayuu ku soo baxay masaajidka quba iyo xaafadda dadkii deganaa wuu ku soo baxay nebigu sal lay slam walxaal hum iyagu yusalluuna iyagoo tukanaya adduxaa barqinkii iyagoo tukanayuu nebigu kusoo baxay faqaala markaasaa wuxuu yidhi salaatu lwaabiina dadka soo noqoshada badanee ilaahay aad ugu soo noqday mutiiciinta ah salaadoodu idaa goortii wey ramadad ay cagagubyooto alfisaalu nirgu min adduxaa barqinka dartii barqinka yacni dartii markay nirguhu lacga gubyoodaan xilligaa waya dadka ilaahay uu noqoshada badane mutiiciintae fiicfiican salaadoodu waa xilligaa ra wariyay axmed baa wariyay wa muslim ayb fisaalka waxaa la yidhaahdaa waa nirgaha waa geela yaryarka geela caruurtiisawa reemagaalka waxaa laga yaabaa nirgahaasba inay garan weydaan waa geela caruurtiisawn adugu ama ilmihiisa iska dheh yacni ramadkana waxaa la yidhaahdaa markay intay eh, caradu kululaato oo barqin dheer intay noqoto dhulka kulaylaha ah, ay caradu kululaato xilligaasoo kale marka nirguhu cagagubyay dareemaanoo cagaha ayaa kululaada oo maxaa nirga loo yidhi kuwa waaweynayna cagu u gubanayn geela waaweynta cagtiis waaba adkaatay soo maha cagagubyo badan maba dareemaba xilligay u kulushay u socdaa laakiin nirgaha yaryarkaa xilligaasi waa cagagubyoonaya waxaa laga wadaa xilliga ay qoraxdu kor tagto ooy zawaalka ku dhowdahay oo ay iyo dhulka kululaysay xilligaasaa ugu fiican salaada duxada macnahaas uuna xadiisku tilmaamayaayo wakhtiga salaada duxada ay ugu fadli badan tahay buu tilmaamaya man ayb adiga waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa xilliga karaahiyada marka la soo dhaafo xilliga salaada la karaahaysto qoraxdu soo baxayso markaa marka lasoo dhaafo waxa qoraxdu soo kacdo halkaasay ka soo bilaaban ilaa qoraxdu ay bartamaha ka gaadhayso intaasaa salaada duxada la tukan karaa markay aad usoo soo kululaatayna sii fadli badanta waa xiliyada ganacsigu ugu fiicanya soma ood suuqyada kale rogaysaan oo xilliga ayaa jaanis heliyo oo salaadba laba ragcadood iyo afar ragcadood miyaa jaanis loo hayaa xilligay dadku mashquulsan yihiin bay cibaadaadku ugu fadli badan yihiin taa ogow salluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam xilliga qaflada oo dadkuba ilaahay moog yihiin oo ama adduunyo ku mashquulsan ama hurdaan xilligaasaa jaaniskuba taagay ilna waa lays imtixaani moogta jannada ciyaarciyaar lagu geli maaye waa badeeco qaali ah ayb salaada duxada marka aimada salafka ama saxaabadaba dheh qaar baan qabi jirin inay sunno tahay waana cilmigoodu kolley intuu gaadhsiisnaa culimmada sunnada qaar ka mida waxay qabaan iyo a'immadu maadaama saxaabada qaarkood caaisha iyo ibnu cumar iyo ay leeyihiin ma aanaan arkin nebigoo tukanaya sal alay lay slam meeshaa waxaa ka muuqata inay jiri jirtay marmar inuu nebigu ka tegi jiray oo de way arki lahaayeen hadduu maalin walba tukanayo way arki lahaayeen marka inuu marna tukan jiray oo saxaabadan soo warisay baa aragtay isagoo tukanaya waana amray oo waa dardaarmay marna waa ka tegi jiray oo waxaa ku tusaya inuu marmar ka tegi jiray caaisha iyo ibni cumar iyo saxaabada warinaya halkaasaa waxay ka qaadanayaan imaamu shaatibi iyo khayrkii waxay leeyihiin sida fiicani sunnooyinka noocaas oo kale nebigu marna samayn jiray marna ka tegi jiray waxaa fiican in marna la sameeyo marna laga tago iqtidaa'an bihi lanna min tamaami aliqtidaa waalta'asi waxa weeye inaad wuxuu daa'imi jirtayna daa'imto wuxuu googoyn jiroo marmar samayn jirayna inaad marmar samaysto tamaamu ta'asi waa taabay leeyihi halkaas a'immada qaarkood baa maray axaadiistaasayna yani yay kala dhexbaxayaan macnaha wacan caasim ibni damrata qaala wuxuu ihi sa'alnaa waxaan weydiinay bnu caliyan cali waxaan weydiinay can tatawuci nabiy nebiga sunnaysigiisa sal lay waslam binnahaari maalinta uu sunnaysan jiray faqaala markaasaa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa idaa goortii sallaa uu tukado alfajra salaada fajr markuu tukado amhala mid suga ayuu ahaan jiray ayb nmeeshiisuu ku sugi jiray xataa idaa kaanat markay ahaato ashamsu qoraxdii min haahunaa xaggan agee yacnii wuxuu ka wadaa min almashriqi dhanka qorax ka soo baxa markay ka ahaato miqdaarahaa qiyaasteedoo kale min salaatilcasri salaada casar xaggeeda min haahunaa dhankan qibal almaqribi dhankan wuxuu ka wadaa qorax dhac buu ka wadaa haahunaada dambe qaama markaasuu istaagi jiray fa sallaa wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood muxuu ka wadaa hadalkaa isagaa wuxuu ka wadaa salaada subax markuu tukado wuu fadhin jiray meeshuu ku sugi jiray ilaa qoraxdu intay kor u soo kacdo ay soo gaadho xilliga casarka la tukanayo inta ay godkii ay geli lahayd u jirto intaasoo kaleeto markay qiyaastaasoo kalea ay ka soo kacdo meeshay ka soo baxday soo ma jeed xilligaa markay joogto ayuu laba ragcad ragcadoo tukan jiray muxuu rabaa marka inuu qiyaas kugu siiyo xilliga uu tukan jiray waa xilliga ay qoraxdu u jirto ama ay ka soo kacday meeshay ka soo baxday qiyaasta xilliga salaada casar la tukanayo ay u jirto dhicitaanka markaasuu laba ragcadood tukan jira ayb uma kadibna yumhilu waa sugi jira labadaa ragcadood markuu tukado ayuu haddana iska dayn jiroo sugi jiray faraha ka qaadi jira ayb xataa idaa kaanat markay ahaato ashamsu qoraxdii min haahunaa dhankan yacnii wuxuu ka wadaa min qibal almashriqi dhanka qorax soo baxa miqdaarahaa qiyaasteedoo kale ama qadarkeedoo kale min salaati duhri salaada duhur xaggeeda uga qadar ah min haahunaa dhankan oo qorxudhaca yacnii wuxuu ka wadaa min qibali lmaqhribi qaama haddana waa istaagi jire fa sallaa wuxuu tukan jiray arbacan afar ragcadood taasna wuxuu ka wadaa duhurka marka la tukanayo qoraxdu intay u jirto dhicitaankeedii markay dhanka bari ka soo baxdo qiyaas sidaasoo kale ana ay u jirto meeshay ka soo baxday sooma taqriiban markay duurka la tukanayo soo bartamihii wax yar mayna ka leexanin meeshay u dhici lahayd bay marka qiyaas u jirtaa taa waa xilligii duurka sooma qiyaastaa mid la-eg baa waxay u jirtaa meeshay ka soo baxday iyo meeshay markaa joogto iyo waxaa isku qiyaas ah marka duurka la tukanayo inta ay u jirto meeshay u dhici lahay maxaa laga wadaa maqsuudka waa qabla azawaal biqaliil sooma qoraxdu intayna bartamaha gaadhin wax yar ka hor iyo markay ka zuushoy dhaafto bartamaha wax yar kadib soo in uma jirto dhicitaankii iyo kasoo bixitaankii saas way macanaha xilligaa ayna bartamaha soo gaadhin oo duhurka marka la tukanayo intay godkeedii u jirto in la-eg ay u soo jirto bixitaankay ka soo baxday ay soo kacday oo qiyaastaasoo kale ay dhulka ka soo kacday markaana wuxuu tukan jiray afar ragcadood afartaa ragcadood waa afarta ragcadoodee loo yaqaano salaatu zawaal baa la yidhahdaa bacdu ahlilcilmi baana qaba oo xilliga zawaalku soo dhow yahay afar ragcadood buu tukan jiray abcan waxay ka mid tahay salaadii duxada unbay ka mid tahay lanna salaaddii duxada soomaynaan soo sheegin waa ilaa zawaalka laga gaadhay soomaynaa dheh ayib qabla zawaal wixii la tukadoo dhan waa duxo marka xilligaas soo dhowdahay samada kale barhkeeda inay qoraxdu tagta ay ku dhowdahayna afar ragcadood buu tukan jiray barqinka horena laba ragcadood buu tukan jiray sidaas way xadiidku wa arbacan afarna waa tukan jiray qabla duhri duhurka ka hor buu tukan jiray idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay zuusho qoraxdu markay bartamaha ka zuusho duhurka la gaadhana afar buu ka hor marin jiray wa rakcatayni laba ragcadoodna wuu tukan jiray bacdaha duhurka gadaashiisa wa arbacan afarna wuu tukan jiray qabla alcasri casarka horti yafsilu xaaluu kala saarayo bayna kulli intayni laba ragcadood dhexdoodaba wuxuu ku kala saarayaa oo ku kala bixinayaa bitasliimi salaama naqsi iyo salaamid cala almalaa'ikati malaa'igtii u salaamayo malaa'igtii almuqarabiina ilaahay agtiisa laga dhoweeyey waannebiyiina nebiyada korkooda uu salaamayo waman tabicahum iyo inta raacday nebiyada oo min almuslimiina iyo wlmuminiina ah oo muslimiinta iyo muminiinta ah rawahu waxaa wariyay alhamsa ila abu daawuud wuxuu ka wada oo meeshaasi macno ah waa macno runtii muhima wa xadiiskan waxaa soo saaray hamsa ilaa abu daawuud wuxuu leeyay sheekh shacayb alarnauut isnaaduhu qawiyun sidoo kale sheekh albani wuxuu leeyay waa xadiid xasana marka e, ujeeddada hadda aan loo keenay waa taa horeen soo sheegnay laakiin faa'iido weyn baa ku jirta faa'iidada kale ku jirta waxa weeye salaadda casar salaad ka horraysa ma leedahay xadiiskani wuxuu sugayaa inay jiraan afar ragcadood oo ka horreeya oo la tukan karo markaan soo maraynay salaadaha rawaatibta ah muusan inoo baabkaa isagaa inuumuna keenin masaladaa iyada laakiin meeshanuu ku keenay xadiiskani marka calaa fadli sixatihi culimmadu way taxsiininayaan qaarkoode wuxuu tilmaamayaa salaada casar ka hor inay sunna jirto ayib waxaa kaloo uu tilmaamayaa salaamo naqsiga salaada markaan ka baxayno lena assalaamu calaykum waraxmatullah yaan salaamaynaa ya salaami korkiinna ha ahaato de salaamaysaa haddii lagula tukanayo dad aad dhinacyaha ay kaa jiraan la garayo dadkanaabaad salaamaysa asalaamu calaykum asalaamu calaykum laakiin keligaa haddaad tukanaysana marka salaantaasi waa ducoo waxay ku dhacaysaa malaa'igta waxay ku dhacaysaa nebiyadii waxay ku dhacaysaa dadka aan nebiyada raacay ee jidkooda maree mu'miniinta ahaa muslimiinta kuwaasoo dhan waad wada salaamaysaa asalaamu calaykum asalaamu calaykum macnahana xadiisku waa inoo sheegay baabu taxiyati lmasjidi taxiyatulmasjidkiibuu baabu yahay masaajidka salaantiisa can abi qataadata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii dakhala uu galo axadukum midkiin almasjida masaajidka markuu galo falaa yejlis yuusan fadhiisanin xataa yusalliya ilaa uu ka tukado ragcatayni laba ragcadood rawahu waxaa wariyey aljamaacatu baa warisay waalahramu abubakrin ahramna wuu wariyey saaxibu axmed fii sunanihi buu ku wariyey wa lafduhu lafdiga isagu uu ku wariyey waxa weeye uctuu warsiiya almasaajida masaajida siiya xaqaha xaqeeda siiya qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa xaquhaa xaqeedu muxuu yahy qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam an tusalluu inaad tukataan weeye rakcatayni laba ragcadood qabla an tajlisuu intaydaan fadhiisanin ayib lafdigaa dambe ee ahram uu u tiiriyey sheekhu waxaa kaloo wariyey ibnu khusayma ibnu abi shayba waana daciif sanadkiisu waa daciif ciladiisana waxa weeye cancanat bn isxaaq waay maxaa yeele mudallis buu ahaa matnigana waxaa ku khilaafay nin la yidhahdo caamir bn cabdillaahi bni zubayr oo ka xoog badan isaga oo lafdi ah wuxuu ku wariyey idaa dakhala axadukum almasjida falyarkac rakcatayni qabla an yajlis ah, midkiin hadduu masaajidka galo laba ragcadood ha tukada intuusan fadhiisanin lafdigaasaa marka sax ah amaa lafdigan uctu lmasaajida xaqaha waa daciif saas way macnaa maxaa yeelay yacni eh, cilladaa tadliiskana waa looga baqayaa mukhaalafana waa ku jirta ayib xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ama sheegayaa salaad kaloo sunno ah oo ah ruuxu markuu masaajidka soo galo inuusan fadhiisanin ilaa uu tukado tabcan haddii salaad umbaa la rabaa haddii salaad loo taagan yahayna dee salaadda loo taagan yahay baad gashay adoon fadhiisanin haddii salaad kale oo sunno ah wakhtigeedii ku beegantoo tukatana adoon fadhiisanin baa tukatay maalan raatibaad tukatay duxaa tukatay adoon fadhiisanin waa tukatay haddii wakhti salaad ayna ku beegnaynna ha fadhiisanin ilaa aad labada ragcadood ee salaanta masaajidka aad tukato culimmada badankood waxay qabaan labada ragcadood ee masaajidka lagu salaamayo inay sunno yihiin daawuddin adaahiri ayaa wuxuu qabaa inay waajib tahay wuxuuna deliishanayaa nahyiga ah ha fadhiisan falaa yajlis nahyiguna asalkiisa taxriim buu faa'ideeya waxaa kaloo uu deliishanayaa amarka ah yacni xadiiska kale ku yimidoo falyarkac rakcatayn walamru lilwujuub marka wuxuu leeyahay waa waajib labada ragcadood waxaa sidaa rajaxay isaguna shawkani oo wuxuu yidhi ikhtiyaarka daawuudin aahiri baa xoog badan laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay qaban qaar waxayba soo guurinayaan itifaaqe waxay leeyihiin labada ragcadood waa sunno almuhim nebigu sal lay waslam aad buu ugu dadaali jirayo bukhaariyo muslim waxay soo saareen nin la yidhahdo sulayk alkhatafaani ayaa nebiga oo khudbo u taagan masaajidka soo galay markuu masaajidka soo galay ayuu marka fadhiistay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ma tukatay maya kac oo laba ragcadood tuka buu ku yidhi marka u fiirso imaamkiioo khudbaynaya nin khudbadii inuu dhegaysto la rabo oo fadhiistay in la yidhaahdo tuko oo kac oo imaamkii khudbadii kala gooyo oo isaga la hadlo ma wax sahlanba wax iska hiifihiifiah iska hiifihiifiah saas looma yeelo iska fududo muxuu ahay iska soca xataa haddii sunno weeye la yidhahdo waa sunna nebigu uu ta'kiidiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa in ta'kiidkeeda loo qaato yaa tukanaya oo laga rabaa ciddii fadhiisanaysa waay haddaad taagnaanayso ama dhex marayso inkastoo dhexmarka masaajidda waxaad isku soo aroortay inaan duruuq laga dhiganin masaajidda oo akhiru zamaanka calaamaadkiisa iyo amaaraadkiisa waxaa ka mid a in masaajidda loo isticmaalo sidii duruq oo kale sida jidad oo kaleeto waa sida hadda masaajidkeenna sigis oo kale soo sigis iyo seben looma kala baxo dad baaba wareegaas ah aan keri karino uun meeshan shotkaadkan halkanubay jid yar dhag war masaajidka naga dhexbixi baa laleeyahy marka masaajidka jid lagama dhigto inaad uun dankaa soo gadasho gudihiisa mooye almuhim waxa weeye haddaad fadhiisanaysaa lagaa rabaa labada ragcadood haddaadan fadhiisanaynin inaad tukato laazima yani kuguma dhacayo oo ma imaanaysa way manaa sidaas weyaan culimmada qabta inay muxuu ahaayey eh, ay tahay labadan ragcadood ee ay mustaxab tahayno waajib ahayn waxay deliishanayaan axaadiis fara badan oo tilmaamaysa wax salaad oo waajiba shanta salaadood baa jirta axaadiistaasina way fara badantah waxaa kaloo jirta xadiis kaleo waxay deliishanayaan nebiga sal ly slm ninbaas yani u arkay oo dadka ka soo tiltilaabsanaya isagoo khudbaynaya markaasuu wuxuu ku yidhi ijlis faqad aadayta wa aanayta ar dadka ka fadhiisuu ku yidhi marka waxay leeyihiin ninkaas tuka lama dhihin dadka waad dhibtay ka fadhiisan baa leeyidhi marka qaarna waxay leeyihin sooma dhici karto inuu meel xagga kusoo yara tukaday <laughs> oo intuu meeshaa kusoo yara tukaday kadibna uu dadka soo dhex qaaday oo ka soo tiltilaabsaday axaadiisday daliishanayaan baa ka mid adiga waxaa loo badan yahay inayna labada ragcadood waajib ahayn ee ay sunno tahay oo inay mustaxabtaa loo badan xilliga karaahiyada oo xilliyada karaahiyaden salaadaha la ogoleen xilliga qoraxda soo baxayso xilligay sii dhacayso xilliga zawaalku ay bartamaha ku aadan tahay haddaad masaajidka soo gasho ma tukan labada ragcadood mise ma tukanaysid wa masalada iyada alimaamu shaafici caleyh raxmatullah waana madhabka sheekh islaam ibnu taymiya uu rajaxayo waa la tukan karaa buu leeyahay wakhtiyada oo dhan maxaa yeelay wakhtiyadaa salaadaha aan la tukan karin waa salaadaha aan sababta lahayn ee loo yaqaano sunanka mutlaqa ama salaad sabab leh masaajid baa soo gashay sababtii waa la helay sooma salaaddaa waa inaad tukato xataa wakhtigu wakhti karaahaba haba noqo masaladaasi laakiin saa uma fududo alimaamu shawkaani caleyh raxmatullahi markuu adiladeeda isu celceliyey cumuumaan istacaaruday iyo oo qawaaciddii e, istimbaadka iyo usuulka uu la galay intuu dhaqaajin waayey ayuu markii dambe wuxuu yidhi wa haada min almadaayiq meelaha sakalaha ah ee culus bay ka mid tahay buuri leanna waxa weeye laba cumuunbaa ishaysta laba daliil baa ishaysta ha fadhiisan iyo waa karaahe ha tukanin baa ishaya marka cumuumaad istacaaruday wey meel cidhiidriyay gashay buuhi masaladu marka markaasu wuxuu soo jeediyey anugu waxaaba ila qumanaan lahayd buu yidhi si aaban cidhiidrigaaba aadan u gelin xilligaasoo kale masaajidkaba ha gelin meeshaasuu ka baxay shawkaani waa ninkaa taqaanaa nin sahlan maaha marka hawshaasi ma sahlana haddana maca daalika a'immada qaarkood halkaasay ijtihaadku la marayo shaafici iyo ibnu taymiye iyo waxay leeyihiin salaad kastoo sabab leh xiliyada karaahda waa la tukan karaa taxiyatulmasjidka ka mida ah marka hada wabilahi towfiiq wsala allahuma wslama cala nabiyina moxamed wcala alihi wsaxbi wslm